حدث حذيفة بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطور عن فتنة ستموج يوما بل تطول من نهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول حدث حذيفة بالذي قال الرسول قال الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna labiyo labaatanaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaynu ka bilaaban doonaa xadiidka toddobiyo tobnaad ayaynu ka bilaabanaynaa waa xadiidka ixsaanka iyo samafalka ka hadlaya almru bilixsaan waalrifqu bilxayawaan waxaa cunwaanka xadiidka la yidhaah waa farida layna faray inaynu samafalayaal noqonno iyo inaynu noolaha u dhimrino ama noolaha aynu u naxariisanno xadiidka afar dhinac ayaynu ka daraasaynaynay xadiidka sidiisaba qodobka koobaad raawiga ayaynu sharxaynaa ninka saxaabiga ah warbixin kooban baynu ka samayni waa ninka xadiidka nebi maxamed ka soo wariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qodobka labaadna xadiidka rasuulka alfaaddiisa ayaynu sharxaynaa oo alfaad ahaan alfaada soo aroortay ayaynu wax ka tilmaami doonaa qodobka saddexaad ikhtilaafu ikhtilaafuulculamaa ama fuqahadu aragtida ay ku kala duduwan yihiin ee ay ka yeesheen ayaan isdultaagi doonaa masaa'il khilaafi hadduu jiro oo xadiidka loo daliishanayo ugu dambayn waxaynu ku gebagabaynaynay xukunka xadiidku uu leeyahay afartaa dhinac baan xadiidka ka sharxaynay haddaan ninka raawiga a ah soo qaadano kunyadiisa abiyaclaa baa la yidhaha abiyaclaa nebi maxamed adeerkii oo xamse ana sidoo kale abiyacle ayaa la odhan jiray abiyacla waa kunyo magaca abiyaclaihi magaca saxaabiga uu lahaa waxaa loo yaqaanay shadaad ibnu aws saxaabiga magiciisu waa shadaad ibnu aws ibnu haabit xasaan ibnu haabit baa adeer ruma u ahaa oo saxaabigan xasaan walaalkii ayaa dhalay yaa walaalahaa markaa waxaa walaaeen shadaad ibnu aws aws oo aabbihii ah ayaa aws ibnu haabit ah xasaanne muxuu ahaan jiray xasaan ibnu haabit ayuu ahaan jiray saxaabigan shadaad ah xasaan ibnu haabit baa adeer ruma u ahaa markaa waa gabayaagii nebi maxamed u gebyi jiray ee difaaci jiray nimanka gaalada ka difaaci jiray ee rasuulku yidhi markuu gaalada caayayey anaa ka dhashaya sideedi iga ilaalin markaasuu ilaahay rasuulkiisiiow sida tinta qooshka looga siibo ayaan kaaga siibayaa buu yidhi ha ka yaabin buu yidhi adiga inay wax dhalili kaa soo gaadho nimankaa gaalada ah markaan la hadlayo xasaan ibnu haabit oo inanka saxaabigan adeerkii ah nebi maxamed aad buu u jeclaa gabaygiisayna ka muuqatay jacaylka uu rasuulka u hayay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi culimada qaar waxay yidhahdeen saxaabigan shadaad ibnu aws bedri buu ahaayo dagaalkii bedr raggii xaadiray buu ka mid ahaa waxaa loo badinayaa arrintaas inay khadac tahay saxaabigu bedri ma ahayne aabbihii ayaa bedriyiinta ku jiray oo aabbihii ayaa bedri ahaa baa la yidhaahdaa cubaadata bnu saamitin waxaa laga hayaa saxaabigii cubaado ahaa wuxuu yidhi kaana shadaadun miman uutiya alcilma walxilma shadaad ibnu aws wuxuu ku tilmaanaa buu ihi saxaabada dhexdooda waa dadka ilaahay cilmiga siiyey ee haddana dulqaadka loogu daray qof aqoon leh oo laakiin degdegaya baa jira oo aqoontiisii waxa dhaliil iyo dhinaansho ku keenaya degdega uu ku tilmaaman yahay haddaba saxaabigan shadaad ibnu aws sidii cubaadata bnu saamitin oo saxaabiihi uu tilmaamayo wuxuu leeyahay ilaahay laba arrimood buu iskugu daray waa cilmiga diinta u aqoonta u leeyahay iyo deganaanshaha ilaahay uu ku arsaaqay saxaabigani wuxuu u soo guuray baa la yidhaha baytulmaqdes baytulmaqdes buu u soo guuray wuxuuna ku geeriyooday isla halkaa sanadu markay ahayd sideed iyo kontonkii taariikhda hijrigii sideed iyo kontonkii markay ahayd ama koob iyo afartankii markay ahayd ama afar iyo lixdankii markay ahayd da'diisuna toddobaataneeye ayay ahayd ama aarama shan iyo toddobaatan bay ahayd halkaasaana saxaabiga allaha ka raalli ahaadee lagu aasay abudardaa saxaabigii la odhan jirayoo saxaabigan ka hadlayaa wuxuu yidhi inna min annaasi man yu'taa cilman walaa yu'taa xilma dadka waxaa ka mida qaar aqoonta ilaahay baray oo laakiin dulqaadka laga reebay wa ina abaayacla qad uutiya cilman wa xilmaa saxaabiga abaayaclo la yidhaa labaa layskugu daray waa cilmi iyo dulqaad labadaa ayaa saxaabiga layskugu daray isla abidarde waxaa laga hayaa inuu yidhi isagoo saxaabigan ka hadlaya ina likulli ummatin faqiihan ummad kastaaba waxay leedahay faqiih wa ina faqiiha haadihi lumma ummaddeennan faqiiheeguna shadaad ibnu aws saxaabigeennan shadaad a ah weeyaan waa faqiihu haadihi lumma ayuu saxaabigani ahaa waxaa la yidhaahdaa saxaabigani saxaabada kale wuxuu kaga tilmaanaa oo lagaga fadilayay laba arrimood waxaa la yidhaahdaa ida kaana idaa nataqa wuxuu ahaa bibayaanin idaa nataqa fasaaxo ayuu ku tilmaanaa hadduu afkaba kala qaado wa bikadmin idaa qadiba hadduu cadhoodana wuxuu ku tilmaanaa cadhadiisa inuu liqo oo cidiba aynu ogaanin labadaa tilmaamood ayaa si kalena loogu tilmaamay waa bibayaanin idaa nataqa hadduu hadlo cid kastaa dhegaysan wa bikadmin idaa qadiba hadduu cadhoodana laga dareemi maayo cadhadiisa waa liqi jiray ama waa qarsan jiray saxaabigani habeenku markuu galo ee firaashkiisa uu tago uu jiifsado intuu gam'i waayo ayuu ilaahay baryi jiray markaasuu odhan jiray allaahumma ina annaara qad asharatnii ilaahayow naarta baqdinta aan ka baqayo ayaa isoo jeedisay wuu kici jiray oo salaad buu geli jiray ilaa intuu waagu ka dilaacayo salaadaha ayuu ku jirayay saxaabigani wuxuu ahaa nin aad u khayr badan oo u cibaado badan oo u alla allakabaq badan ayuu saxaabigani ahaa markii uu geeriyoonayey waxaa laga hayaa inuu yidhi inna akhwafa maa akhaafu calaa haadihi lumma shayga loogu cabsi badan yaheen ummaddan uga baqayaa waa arriyaa istustus inay riyo iyo ismaqashiin iyo istus inay ummaddani ku tilmaanaato washahwa iyo shahwada alkhafiya ee qarsoon shahwada qarsoonan cidino ogeyn oo qofku masaajidka markuu joogana daaci buu noqonaya ama alla ka baq suuqa markuu u baxana xumaa isagaa ugu horeeya ashahwa alkhafiya iyo waxaan ummaddan uga baqayaabuu odhan jiray iyo alriyaa oo istustka ah saxaabigani nebi maxamed wuxuu ka wariyey konton xadiid konton xadiis ayuu saxaabigani rasuulkeenna ka wariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bukhaari hal xadiis buu ku leeyahay kontonkaa ah. bukhaari xabad buu ku leeyahay imaamu muslimna xabad buu ku leeyahay bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeenna mama jiraan oo saxaabigani nebi maxamed uu ka maqlay halka xadiis ee imaamu muslim uu leeyahay waa xadiiskan maanta aan dul taagannahay xadiiskan imaamu muslim ayaa soo wariyey kiyo saxaabigani uu leeyahay an abi yaclaa saxaabiga abi yacla kuunyadiisa la yidhaah waxaa laga wariyey shadaad ibni awsin magiciisuna shadaad ibnu aws uu ahaa radiyallaahu allaha ka raalli ahaado canhu saxaabigan allaha ka raalli ahaadee can rasuulillaahi rasuulkii ilaahay wuxuu ka wariyey sala allaahu ala ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasalama allaha rasuulka badbaadiye e. qaala wuxuu yihi rasuulkeennu sal allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay kataba wuxuu u waajibiyey alixsaana ixsaanka iyo samafalka wuxuu u waajibiyey calaa kulli shayin likulli shayin shay kasta dartiibuu u waajibiyey xadiidka gebigiisu waa in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay xadiidka gebigiisu waa jumlada rasuulku sal allahu calayhi wasalam laba tusaaluu ka dambaysiiyey markaa laba tusaale ayuu soo qaatay markuu yidhi ilaahay baa shay kaste ixsaanka u waajibiyey wuxuu rasuulku yidhi faidaa qataltum fa axsinu lqitlata markaad wax dilaysiin dilka wanaajiya waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysiinna faaxsinu dibxata qaabkaaad wax u gowracaysiin wanaajiya labadaa tusaale rasuulku markuu keenay ayuu haddana sii sharxay qaabka gowraca loo wanaajiyo markaasuu yihi walyuxida axadukum shafratahu war midkiin midida ha afaysto markuu neefka gowracayo walyurix dabiixatahu ka uu gowracayana ha uga raaxeeyo rawaahu xadiiskaa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey bal culima waxaynu eegaynaa haddaba xadiidka alfaadiisa waxaa ka mid a ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay wuxuu u waajibiyey ixsaanka iyo samafalka wax kaste oo la arko in la wanaajiyo oo loo samafalo ayuu ilaahay waajib ka dhigay wax kaste ood aragto wanaaji baa lagu leeyahay wax kaste ood aragto wanaaji baa lagu leeyahay gaalka ixsaan baad u samayn oo muslimka ixsaan baad u samayn oo naftaada ixsaan baad u samayn oo waalidka ku dhalay ixsaan baad u samayn oo ilmahaaga ixsaan baad u samayn oo dadka muslimiintaa ixsaan baad u samayn oo si guud malaa'igta ixsaan baad u samayn oo jinka ixsaan baad u samayn oo xataa shayaadiinta ixsaan baad u samayn xataa shayaaiinta ixsaan baad u samayn waa xadiikani waa xadii guud markaa ah, dee xadiiku wuxuu ku leeyahay calaa kulli shayin baa laguhi calaa kulli shayin malaa'igtiibaa soo gelaysa oo jinkiibaa soo gelaya oo gaaladiibaa soo gelaysa oo naftaadiibaa soo geli oo waalidkaabaa soo geli oo quraanjadiibaa soo geli oo mallaygiibaa soo geli oo xoolihiibaa soo geli wax alla wax aan soo gelaynin mabale in allaha kataba alixsaana calaa kulli shayin jumladaa haddaba markaynu qiimayno rasuulku inna ayuu ka bilaabay towkiid bay faa'iidaynaysaa ixsaankani ixsaan sahlan hamoodin ilaahay baa idinka raba inaad makhluuq oo dhan ixsaan u samaysiin magaca allah abuu rasuulkeennu soo qaatay sala allahu calayhi wasalam kii cibaadadaada mutay kii inaad adeecdo ay ahayd ayaa kataba alixsaana calaa kulli shay allah aluluuhiya weeye kii cibaadadaada mutay ayaa kugu waajibiyey wax kasta inaad sama u samayso dee ku caabudoo sama u samee ilan ixsaankan ilaahay baa lagu caabudayaaye alixsaan waa inagii soo marnay macaani dhowr ah ilaa saddex macno oo qur-aanka dhexdiisa uu soo arooro alixsaan waxaanan ognahay ixsaankaa haddaynu samayno midho ka dhasha ayaa jira amaraatulisaan baa jira midho ka dhasha ixsaanka markaad ku dhaqanteed wax kasta ixsaan u samayso midhaha ka dhasho waxa mida horta ilaahay baa ku jeclaani subxaanahu wa tacaala waa amaraatulixsaan baa la yidhaahdaayo waxyaabaha ixsaanka ka dhasha ayay culimmadu u arkeen inay tahay ilaahay inuu ku jeclaanayo qur-aanka maxaa inoogu qoran rabbi markii uu inala hadlayay muxuu dhahaa ilaahayuu jecel yahay baa layna yidhi ina allaha yuxibu lmuxsiniin ama wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay ayaa jecel subxaanahu wa tacaala dadka samafalayaasha ah haddaad jeceshahay inuu ilaahay ku jeclaado haddaad doonayso inaad jacayl rabbi kasbato waxaa lagaa rabaa haddaba makhluuqiisa inaad ixsaan u samayso si ilaahay uu kuu jeclaado ixsaan u samee makhluuqa makhluuqa si guud ayaynu ixsaan ugu samaynaynaa qodobka labaad horta qodobka koobaad ilaahay baa inagu jeclaanaya ixsaanka oo mar alla marka ixsaankaa aan samayno ama aan la nimaadno rabbigeen baa subxaanahu wa tacaala ina jeclaan ilaahay markuu ina jeclaadana samaawaadka ayuu la hadlaayo malaa'igtiisa ayuu ku yidhaahdaa hebel waan jeclaadaye idinkuna jeclaada malaa'igta ayaa jeclaata markaasaa qabuulka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ahlu ardaha ah ayaa loogu soo dejiyaa jacaylkii markaasaa la yidhaha ilaahay iyo malaa'igtiisuba ninkaa way jeclaadeena jeclaada dadka dhulka joogaana way jeclaadaan haddaba waxaa jacaylkaa lagu helayaa waa ixsaanka iyo samafalka weeyaan samafalka wey inaynu ixsaan samayno ayaynu kaa ku helaynaa qodobka labaadee ixsaanka lagu helayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba waa inoogu qoran yahaye waxa weeye ilaahay baa macaaga ahaan aayadda qur-aanka ah rabbi wuxuu ku yidhi ina allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun laba qolo ilaahay baa macooga ahaada mar kaste waa kuwa ilaahay ka baqa ina allaha maca aladiina taqow ilaahay wuxuu macooga yahay kuwa isaga ku xidhanee isaga ka baqa iyo waladiina hum muxsinuun kuwa muxsiniinta ee ixsaanka sameeya ee samafalayaasha ah kuwaana ilaahay baa macooga ah haddaad doonayso inuu ilaahay kula jiro inuu ilaahay garab iyo gaashaanba kuu noqdo in cadowgaagu uu jabo inuu ilaahay adiga guusha ku raaciyo haddaad rabto ixsaanka ha ka tegine macalquraanjadaa aad arkaysid ixsaankeega ilaali sheekhii nala fadhiya malaa sheekh daahir buu ahaaba ayaa maanta ka sheekaynayay diirtu markay dhalato sheekhan soo baxaynin horaan u ogaa waa ixsaankan lagu leeyahay macalquraanjada macal noolaha u samee baa lagu leeyahay eeg waa ixsaan aad u samaynaysid makhluuqa oo dhan qodobka labaad ama qodobka saddexaad ee ixsaan haddaynu la nimaadno aynu ka helayno camalkaagu kaa dayacmi maayo camal kasta ood samaysay ilaahay kaa burin maayo kaana dayici maayo waa laguu kaydin ilaahay baana subxaanahu wa tacaala ku haynaya waa haddaad tahay qof muxsina oo samafala ah haddaad tahay qodobka saddexaad waxaynu ka qaadanaynaa aayadda qur'aanka ah ee rabbigeen uu ku leeyahay ina aladiina aamanuu kuwa aan iimaan kale ee wa camiluu saalixaad camalka suuban sameeya innaa laa nudiicu ajra man axsana camalaa annagu dayici mayna buu ilaahay leeyahay qofka camal wanaagsan sameeya camalkiisa dayici mayno waa man axsana camalaa waa ixsaankii aynu hadda ku jirnay ama aynu eegaynay weeye saddex arrimood ayaynu haynaa oo ixsaanka aynu ka faa'iidayno ilaahay baa ku jeclaan ilaahay baa macaaga noqon ilaahay baa camalkaaga kuu dhowri haddii ixsaan aad la timaado haddaba ereygan ixsaana in allaha kataba baa laga horraysay kataba kataba waa maxay macnaheegu culimada qaar waxay yidhaahdeen waa awjaba wa farada ilaahay wuxuu waajib ka dhigay ama uu idinku faral yeelay sida waa wajab awjaba wa farada ayaa loo jeedaa ilaahay baa waajibiyey oo faral idinkaga dhigay culimada qaarna waxay yidhahdeen kataba macnaheegu waxa weeye waa dalaba in allaha dalaba ilaahay baa idinka dalbay kolkaa waajibkii iyo sunnihii labadaba way isla wada keensanaysaa waa alaba ragga qaarna waa awjaba bay yidhaahdeen waa waajibkii ragga qaarna waa dalaba bay yidhaahdeen haddaba katabadu katabadu wujuub bay tilmaantaa asal ahaan aayadda qur'aankaa ah, rabbi muxuu ku yidhi soonka marka laga hadlayay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kutiba maxaynu ku macnaynaa dulibo lama odhanayo waa uujiba wa furida weeyi waxaa laydinku waajibiyey ama laydinku faral yeelay inaad soontihiin siiqada kataba wujuub bay sheegtaa oo ragga owjaba yidhi ma sahlane aan ogaano qur-aanku markuu ka hadlayey ixsaanka amar buuba ku keenay oo waxaa la yidhi ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay muxuu idin amrayaa la yidhi inaad cadaalad samaysiin hadalka inaad cadaalad ka samaysid oo garta aad cadaalad ka samaysid oo gacanta iyo waxbixinta aad cadaalad ka samaysid oo haddaad mas-uul tahay cidda aad mas-uulka u tahay inaad dhexdooda cadaalad u samaysid oo haddaad aabbo tahay ubadka aad dhashay inaad cadaalad u samaysid oo haddaad nin iyo zawj tahay ooryaha aad qabto inaad cadaalad u samaysid in allaha yaamuru bilcadli wlixsaan baa laga dambaysiiyey ilaahay waxaa kaluu idin amrayaa ixsaan inaad la timaadiin ood samafal la timaadiin ood bulshada u samafashiin aayad kale rabbi isagoo ixsaanka ka hadlaya wuxuu ku yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin wa axsinuu ixsaan la yimaada oo samafalayaal noqda ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay baa jecel dadka muxsiniinta ahe idinkuna samafalayaal noqda naftaada waad u samafali naftaada waxaanad naftaada ugu samafali wixii naar ka dheeraynaya jannana sabab ugu noqonaya waalidkaana waad u samafali oo ilaahay baaba qur-aanka inagu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa waxaanu insaanka u dardaaranay labadiisa waalid ixsaan iyo wanaag inuu u sameeyo wanaag u sameeya baa layna leeyahay rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiidkii dardaarankiisa dheer ku qornaa wuxuu ahaa rasuulku wuxuu lahaa saddex arrimood buu inagula dardaarmo waxaa ka mid ahaa wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasanin xasan waa ixsaankii wey wakhaaliq ilmuslimiin laguma odhan muslimiinta si fiican ula dhaqan laguma odhan wakhaaliq innaas baa lagu leeyahay gaalada si fiican baad ula dhaqmi oo muslimiinta si fiican baad ula dhaqmi oo cid kaste eeg cadaaladaada iyo diintaada wanaageega waa inay dhaqankaaga uu ka turjumaa oo dhaqankaaga uu sheegaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasanin si wanaagsan ula dhaqan buu rasuulku leeya dadka oo dhan ka ku dilaya iyo ka ku dhakraya iyo ka ku shirqoolaya intaba waxaa lagaa rabaa ixsaan inaad u samayso ixsaan waad u samaynaysaa laakiin ixsaanka loo samaynayo waynu sharxaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa maalin maalmaha ka mida iyagoo meel maraya ayay wakhti cadceeddu kulushahay doox ku soo baxeen geedihii ayaa lagu faalalay rasuulku seeftiisiibuu isdul suday geed ka mida ayuu seexday nin maanta oo dhan daba gurayay oo daba socday oo rasuulka doonaya inuu haad ka helo ayaa raggii oo wada seexday iyo rasuulkaoo hurdo isa soo dultaaday dil buu is yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u arkay isagoo hurdaha dilile ku jees jees buu is yidhi wuu toosiyey waa nebigu ku jeesjeesaya intuu toosaybu kollay waa diliye tus horta awoodiisa buu is yidhi markaasuu yaa muxamed man yamnacunii minka seeftiina waa haystaa cariyaa iga kaa celinaya buuhi maxamedow cariyaa iga kaa celinaya rasuulkeennu si kalsooni badani ku jirto fulaynimana ayna dee ka muuqanin cabsina aan lahayn ilan ilaahay baa qur'aanka ku soo dejiyey inuu ilaahay dadka ka ilaalinaye wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa ku badbaadinayo dadka kaa ilaalinaya la yidhi kolka kii ay sidaa tahay buu rasuulku si kalsoonile ayuu u yidhi allah mar alla markuu allah yidhi dee gacantani waxba qaban kari mayso hadduuna ilaahay ka shaqaysiinaynin seeftiiba gacantiiba qori noqotay seeftiiba way ka dhacday rasuulkeenna ka qaaday seeftii seeftii markuu ka qaaday ayuu rasuulku dul qabtay markaasuu yihi man yamnacunii minka aniga haddaba yaa iga kaa celinaya dee nebi maxamed allah buu caabudayey laakiin ninkani dhagax buu caabudaye ma dhagaxiiba iga kaa celin buu odhan wuxuu yidhi intuu wax alla wuxuu ku hadlo garan waayey buu yidhi kun khayra aakhidin war ninay seefi gacanta u gasho ninkii ugu wanaagsanaa noqo oo iska kaafi buu yidhi rasuulkeennu muxuu sameeyey sal allahu calay wasalam waad i soo doonatay iyo anaad i dabaguraysay iyo dilkaygaa doonaysay iyo ilaahaybaa iiga kaa hiiliyey iyo midna rasuulku odhanin wuu cafiyey iska tag buui waa waxyaabaha aad la yaabayso wey waa gaal haddana waad arkaysaa badheer buu rasuulka u maagay u doontay haddana bilaash baa lagu sii daynaya waxyaabaha cajiibka ah ama cajabta badan ee ka muuqata ayay kamid tahay dhaqankii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi culimmadu waxay idhaahdeen haddaba qofku markuu gaal yahay ixsaanka loo samaynayo waxaa kamida in diinta loogu yeedho diinta in loogu yeedho hadduu gaal yahay ixsaanka loo samaynayo waxaa ka mida ah inaan cuqdad bashar la tusin ee ilaahay dartii cadhada aad u cadhoonaysaa waa gaarkeega laakiin adigu ah, hawlo adduunyo inaadan ninkan ku nicin ama aadan ku fogayn ama aadan ugu cadhoonin ee wixii ilaahay dartii waa halkeega waxaa lagaa rabaa qofka gaalka ah markaad la dhaqmayso inaadan been u sheegin ilan beenta lagu odhan maayo muslimkana run sheeg gaalkana been u sheeg laguma odhanayo haddana bulsho badan oo muslimiin oo yurub u qaxday waxay yidhaahdeen gaaladu si ay akhlaaqdu uga lunto waanu isfurnay undhaha ha biilka idiin kordheeye waanu isfurnay waanu isfurnay undhaha waanu isfurnay bay odhanayaan waanu isfurnay bay odhanayaan diinteennuna maxay tidhi alaaun jidduhuna jiddu wa jiddu saddex dhantooduna waa dhab dheeldheelkooguna waa dheeldheel waan isfurnay haddaad tidha adigoo dheeldheel ay kaa tahay dee hawshaasi dheeldheel ma noqonayso waa furiin caadiya ubadka dabadood dhashaano waa awlaadusin ay noqonayaan kolka waa akhlaaqdiibaa qofka laga dilay eeg shilimo yaryar baa reer lagu duminaya oo xaaraan qofku uu weligii ku samaynaya oo qoysas dhisani ay ku dhisnaanayaan waa midh ilaahay laga magan galo subxaanahu wa tacaala waayo oo niyada hadduu hoosta ka leeyahay ismaanaan furinna niyadaasi wax qabanaynin alfaada lagu dhawaaqee furiin kuwa kala laba qayb sariix baa la dhaha qaybna kinaayo kinaayada niyadu waxbay qabataa laakiin sariixa niyadu waxba ma qabato sariix haddaad tidhahda dallaqtu imra'ati islaantaydii waan furay oo tidhaahda markaa waxaan u jeeday waan furay uma jeedine lacag yar baan u hadiyeeyey baan u jeeday haddaad tidhaahdo waa talaacub bilua baa la suuragal ma aha niyadaadu wax alla waxay qabanaysa male waayo lafdigaa sariixa lafdiga sariixu niyo uma baahdo laakiin lafdiga kinaayada ah, orod reerkiina qaba haddaad ku tidhaahdo hadalkaasi miyuu isagu u baahan yahy maxaad uga jeeday baa lagu odhanaya haddaad tidhaa furiin baan uga jeeday way furmi haddaad tidhaa cadhayga ahayda guriguun iga tagbay iga ahaydna furmi mayso kolkaa waxyaabaha orod reerkiina qaba iyo xor baa tahay iyo maanta laga bilaabo xorbaata waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa niyo u baahda laakiin dalaaqa caadigii niyo uma baahdo waxay culimmadu isweydiiyaan malaa'igta ixsaan baa loo samayn qaabkeebaa malaa'igta ixsaan loogu samaynayaa salaadan aynu tukannay assalaamu calaykum aynu leenahay midig iyo bidix eegayno waa inaad u niyoota xataa malaa'igta inaad salaamayso ilan qof kasta malaa'ig baa saarane malaa'ig wax ka qoraysa oo yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ah malaa'ig baa la socotee waa inaad niyoota xataa malaa'igtaa salaamta waa ixsaanka aad samaynayso weeyaan jinka ixsaanka loo samaynayaa waa maxay waa kii lagu lahaa lafta wax laga cunay oo kale ha loo daayo saxarada yaan la yskaga bi'inin waayo walaalihiina muslimiinta jinka ah ama si guud jinka ayaa hilib loo saaraa iyagaa iska feenfeentay u daaya weeye markaa macnaheedu waa ixsaanka loo samaynayo weeye shayaadiinta gaalada ah ee jinka ah ixsaan ma loo samaynaya inuu ilaahay soo adeeyo u ducee u duceeyo ducadan aad u ducaynayso ee hidaayada loogu ducaynaya waa ixsaan iyada lafteeda ixsaan ah quraanjada iyo noolaha iyo xayawaanka kale ixsaan ma loo samaynaya nacam ixsaan baa loo samaynayaayo shay bilaash lagu dilaa maba jiro shay bilaash loo dili karo maba jiro ood bilaash ku dilaysaa waxyaabaha fawaasiqda la yidhaha sida abeesada iyo ixsaan ma loo samaynaya wax kasta waa loo samaynaya gaalkiibaa ixsaan loo samaynaya adilaysay oo waxaa laga gartay xataa haddaad dulayso inaad dilka dhexdiisa ixsaan ku samayn tusaalaha rasuulka faidaa qataltum marka aad dilaysiin buu ihi qof waa qof gaal ahaa oo dagaal iskaga hor timaada inood qabatay baad dilaysaa si xun ha u dilin baa lagu leey sidii jaahiliga jaahiligu sankay jari jireen oo dhegtay goyn jireen oo indhahay ka soo saari jireen sida jaahiliga lama ogola waa faidaa qataltum xataa markaaad dilaysiin faaxsinu qitlata waxaa jira qof qof kaa dilay baa jira qof baa qof kaa dilay qisaas baad ku yeelato waa lagu soo qabtay kaalay dilo ayaa lagu yidhi qofkaa dee si xun u dili maysi waa xadiidka dilkiisu wuu bannaan yahay qofka ayloyin qofku kaa dilaye oo qofku kaa dilay baa loo qisaasanayaa sow ma aha haddana lama lama dee si xun looma gelayo xadiidkana shaqaynaya faidaa qataltum fa axsinu lqitlata marka aad dilaysiin qof sida aad u dilaysiin wanaajiya si wanaagsan u dila waxaa la yidhi sida wanaagsanee loo dilo waxaa ka mid a ah in seef iyo wax af badan iyo qoorta lagaga dhufto laakiin caloosha in wax laga geliya waa si xun qofka qofkaa dila inaad middi qaadato caloosha ka geliso iyo taasoo kale waa waxyaaba laga dhaxa weeye walow siduu u dilay la eego laakiin haddana siyaabaha ugu fudud seefta ayaa ka mid ahayd seefta iyo xabadda iyo waxyaabahani waa sida ugu fududee wax loo dili karayo weeye laakiin in la silciyo iyo in la cadaabo taa diinteennu ma ogola oo mamnuuc bay inaga tahay gebi ahaan ina allaha ilaahay kataba wuxuu waajibiyey alixsaana ixsaanka iyo samafalka ayuu waajibiyey calaa kulli shayin calaadaa afar qowl baa ku jira sida loo macnaynayo muxadisiintu qorofii bay ku macneeyeen oo waxay idhahdeen kataba wuu waajibiyey alixsaana samafalka fii kulli shayin shay kaste dhexdiisuu ku waajibiyey qolona waxay idhaahdeen calaadani waa bimacnaa laam oo waxa weeye in allaha ilaahay kataba wuu waajibiyey alixsaana samafalka likulli shayin liajli kulli shayin shay kaste ayuu ilaahay u waajibiyey in loo samafalo oo waa aayaddii qur'aanka ahayd oo kale calaa maa hadaakum calaa maa hadaakum siuu ilaahay idiin hanuuniyo u xusa walitukabiru llaha calaa maa hadaakum calaadaasi waa liajli hidaayatikum bimacnaa laam bay ahayd teenanay bimacnaa laam ka dhigeen ragga qaarna waxay idhahdeen calaadani waaba bimacnaa ilaa ilaa bay la mid tahay ina allaha ilaahay kataba wuu waajibiyey alixsaana samafalka ilaa kulli shayin shay kasta loo samafalo ragga qaarna waxay idhahdeen calaada sideeda ha loo daayo ina allaha ilaahay kataba wuu waajibiyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kaste ayuu u waajibiyey dushiisa laba tusaale ayuu rasuulku keenay fa idaa qataltu markaad dilaysiin qof dilkiisu uu bannaan yahay waa saddex qof waa kii gaalka ahaayee dagaalka ku wada jirteen iyo mayae kii qisaasta ahaayeed qisaasanaysay iyo maya kii zinaystee muxsanka ahaa waxaa lagu dari karaayoo lagu afrayn karaa kii xuduudda loo dilayay taariku salaadkii iyo kuwaa haddaba fa qataltu marka ad dilaysiin qof marka ad dilaysiin dilkiisu uu bannaan yahay fa axsinuu wanaajiya alqitlata qaabka loo dilayo qaabu dilka wanaajiya bir bilaa af ah iyo silcin iyo gaajaysiin iyo meelxun ku xidhid iyo uhanjabid iyo waxaasoo dhan male fa axsinuu wanaajiya alqitlata ereygan alqitlata waa cashirkeenni shalay waa masderkii masdarulheyaha ahaa ah, ah, heyo oh. alqitlata qaabu dilid wey qaabkii loo dilayey qaabka aad u dilaysiin wanaajiya rasuulku wuxuu soo qaatay haddana salawaatu ah, wasalaamuhu calayhi gawicii haddaba faidaa qataltumtu waa bani aadamka afartaasaan hadda ka soo qaadanay waxaa kaloo noolaha ku jira abeesada marka la dilayo si fiican u dil jiirka marka la dilayo si fiican u dil waxyaabihii fawaasiqa la odhan jiree la dilayeyna dilkooda si fiican u dila weeye gowriciibuu haddana rasuulku soo eegay xoolaha waynu gowracannaa oo ilaahay baa inoo baneeyo waynu cunnaa rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waidaa dabaxtum marka aad gowracaysiin neef fa axsinuu wanaajiya addibxata qaabka aad u gowracaysiin addibxata masderkaasi waa masdarulheyi xoolaha marka la gowracayana qaabu gowraca wanaajiya oo qaab wanaagsan u gowraca qaabu gowracaasi waxaweye waa kelmadda ugu dambaysaa natiijadiisu ay tahay ama midhaheegu waa walyurix dabiixatahu uga raaxee neefka aad gowracayso laakiin ha ku silcinin waa looga raaxaynaya neefka la gowracayo laakiin lama silcinayo culimmadu waxay isweydiiyeen haddaba kol haddii rasuulku uu yidhi sal allahu calayhi wasalam marka aad wax gowracaysiin si fiican u gowraca qaabka fiican ee loo gowracaa sidee buu ku xasilayaa koob iyo toban qodob ayuu ku xasilaa qaabka wanaagsanee wax loo gowracaa koob iyo toban qodob qodobka koowaad neefka la gowracayo lama toogto lama toogtoo leeb iyo fallaadiyo lagulama toogto lalama dhaco laa turma walaa tutakad qaradan liramyi baa la yidhaahdaa way rasuulkeennaa diiday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiidkii imaamu muslim laa tattakhiduu shayan fiihi ruuxa qaradan wax nool kabdhig ha ka dhiganina lagu toog barto waxay culimmadu yidhaahdeen qodobka labaad ee sida wanaagsan loogu gowracayo ama loogu raaxaynayo midida aad ku gowracayso waa inaad afayso waayo rasuulkaaba inagu tilmaamayo walyuxida axadukum shafratahu buu ina yidhi mididiisa waa inuu afeeyo qofku waa qodobka labaad ee sida wanaagsan uu gowraca keenaya qodobka saddexaad marka la gowracayo inaad ku dulshaahdo maaha neefka intaad waxoogaa yaro mariso oo mididu ay xididada qaar yaro goyso inaad shaah soo qaadatood halkan yaro xidxidhato waa mamnuuc alisraac baa lagaa rabaa qodobka saddexaad degdeg inaad u gowracdo haddaad kala qaadqaado culimada qaar baaba qaba bakti buu noqonayaa neefku xididadan marka la goynayo in la kala qaadqaado waa khilaaf waa xadiidka khilaafka ku jiray kamid tahay haddii laga qaadqaado midida waa mamnuuc neefka waayo hadduu neef dhinto hadduu neef halkan jira haddaynu gowracno ujeeddadaan eh, hadday laba qof gowracaan neef muslim iyo gaalbaa midi wada qaato neef bay wada gowraceen way isla qabteen mididii way wada hayaan ma bakti baa loo arki jiray mise xalaal bakti baa loo arki jiray waa koo biye kaadi yari kaaga dhacday ma kaadidaad eegi jirtay mise mise biyaha kaadida yar baad eegaysay haddaba hadday isku kulmaan xalaal iyo xaaraani xaaraantaa la eegi jiray sow saa maaha waxaa la diidayaa neefkani hadduu dhinto oo dhaawac soo gaadhay iyo gowrac wada socdo uu u dhinto dee xaaraantaa la eegi jiray halkaasaa laga soo tuuray dabaqaasaa laga soo tuuray neef mar alle dhulka ku dhufatuu madaxa ugu dhuftay isagoo sakaraadoo dhimanaybaad mididana marisay wuxuu u dhintay gowricii iyo soo tuuridii dee waa bakti lama cunayo xayaato mustaqiriihi ah, haddayna ku jirin xayaato sugani haddayna ku jirinu sii dhimanayo xididkuma ka socdo ka gaadhsii waa bakti weeyaan waa gaal iyo muslim wax wada gowracay oo kale waxa haddaba ay culimmadu yidhaahdeen haddaad midida ka qaadqaado markaad midida halkaa dhexda mariseed ka qaado dee maadan gowricin gowricii la yaqaanay marka labaadeed ku celiso neefkii wuxuu u dhintay dhaawicii horeed gaadhsiisay iyo gawracaagiioo wada socdo ayuu u dhintay masaladaasina waa masalo fuqahadu in badan ay ka hadleen qodobka saddexaad waa in la dedejiyo qodobka afraad marka midida la afaynayo neefka la gowracayo laguma hor afeeyo haddaad ku hor waa khatar maskaxdeenini saddex qaybood bay ka kooban tahay qaybta mutakhayilada la yidhaah iyo qaybta mufakirada la yidhaah iyo qaybta mutawahimada la yidhaah wahimada ee xagga dambe ku taalla waa saddex feedoo isdabaya saddex mimeri buu ilaahayna geliyey saddex mimeri ama saddex kaadh ayaa madaxeennan ku jira kaadhkan u horeeya wuxuu qabtaa lixda lixaad buu la shaqeeyaa indhou waxay arkaan halkanuu ku dhacaa halkaa jeeb yar mimeri yaroo halkaa kaaga jira fooda meelaha foodu ku jiraabaa la yidhahdaa mimerigaasi kaasuu ku dhaca dhaguhu waxay maqlaan eed fahanto mimerigaasuu galaa waxa la ydhaha ninka haddii halkaa dhaawac ka soo gaadho fooda agteeda xusuustaa ka tagta oo araggaa ka taga oo xawaastao dhan buu beelaa waa mimerigaasa xumaaday mimerigaa ayaa xumaaday waxaweye xawaastu la shaqeeyaa mimerigaasi sidaa darteed macallinku uu garanaya ardaygu inuu cashirka fahmay iyo in kale waayo waxaanuu maqlaya halkuu ku dhacaya mimerigan yar halkaa markuu ku dhaco dhecaanaa wejiga ayay maskaxdu kusoo daynaysaayo inbisaad iyo inqibaad iyo weji urur iyo weji faraxsani waxbaad dareemaysaa markaa saa markaad u eegto mimerigaa kaa labaadee halkaa inagaga jiraa waa mufakirado waa ka aynu xoolaha kaga duwannahay xoolaha waynu kaga duwannahay kaa ugu dambeeya waa xoolu way inala leeyihiin kaa ugu dambeeya wuxuu qabtaa khatarta aad arkaysa inaad fahanto laakiin khatarta kaa maqan kaa dhexaa garta khatarta maqan kaa dhexaa garta khatarta ku hortaaganna kaa dambaa garta waxay ka dhigan tahay iminka libaax muu inoo muuqda inagu kan dhaxaynu leenoo libaaxa khatartiisa hadda waynu garanaynaa isagoo inaga maqan laakiin xoolaha markuu libaax ka maqan yahay libaax ma yaqaaniin markay arkaanna way ka didaan waayo dee waxa khatarta hor taagan taa nin merigaa dambaa yaqaana oo xoolo way inala leeyihiin laakiin khatarta kaa maqan ilaahay nin dhexe weeyaanoo bani aadam siiyey xooluhu male kolkaa oo kaa dhexe kuma jiro kaa dhexe ma laha xooluhu waxaynu doonaynaa haddaba haddaad muddada ku hor afaysato waa khatar hortaaganoo way garanayaan xoolihii waa khatar hortaagan oo way garanayaan ha ku hor afaysanin waa qodobka afraad qodobkeenna shanaad een ku talinayna waa in si dabacsan oo rifqin iyo dhimrin ay ku jirto loo neefka marka la gowracayo rifqi waa in lagu daro rifqi iyo dhimrin qodobka lixaad waa qodobka shanaadkaasi ka lixaad xoolaha layskuma yskuma horgowraco haddaad laba neef gowracayso kan kan ha ku horgowricin ee waayo kani wuu arkaya dee kan kaleo kaa nool baa silcahiya ood laba gowracaysaa qodobka toddobaad qodobkeenna toddobaad neefka la gowracayo ilmihiisa tafajuc laguma sameeyo ilmaha lagagama nixiyo ilan ilmihiisii wuu garanayaaye ilmihiisa hortiisa laguma dilo oo wax laguma yeelo laguma gowraco qodobka sideedaad marka la gowracayo xididada si fiican waa in loo dhammaystiro xididada si fiican qodobka sagaalaad xilliga la jiifinayo in la ladgo ma aha oo si xun loo ladgo oo dee si xoog ah loo ladgo ma aha qodobka tobnaad xagga qiblada in loo jeediyo ka koob iyo tobnaad neef irmaan iyo neef hadda dhalay waa inaan la gowricin oo laga ilaaliyo waa waxyaabaha ixsaanka lagu samaynayo weeye ina allaha ilaahay kataba wuxuu waajibiyey alixsaana samafal buu waajibiyey calaa kulli shayin shay kastuuna u waajibiyey faidaa qataltum marka aad wax dilaysiin fa axsinuu wanaajiya alqitlata qaabka aad u dilaysiin waidaa dabaxtum marka aad gowracaysiinna fa axsinuu wanaajiya adibxata qaabka aad u gowracaysiin walyuxida hana afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha afeeyo shafrada afka laftiisaa la odhan jiray oo afka midida ha afeeyo afka ha afeeyo wey mididii unbaa si guud looga jeedaa walyuxida ha afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa walyurix hana u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu gowracayo rawaahu waxa wariyey muslimun muslim neefka ha looga raaxeeyo oo culimmadu waxay yidhahdeen raaxaynta ha lagu daro yaan haragga laga saarin intay naftu kusii jirto naftu intay kusii jirto haragga lagama saaro googoynta yaan la bilaabin intay naftu kusii jirto neefka marka la gowracee xididada la dhammaystiro yaan waxba la xaxajinin ha la sii daayo firfirtaa uu ku yar nafisayaaye firfirta ha loo daayo waa qaabka wanaagsan ee dee gowrace ixsaanku uu ku jiro weeye ha ereygaa dabiixada ana waa faciil oo bimacnaa mafcuul looga jeedo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefkiisa uu gowracayo rawaahu waxa xadiidka wariyey muslimun muslim baa wariyey oo imaamu muslim baa saxiixiisa ku soo saaray xadiidka culimmadu aad bay uga hadleenoo ixsaanku islaamkao dhan buuba galaaba diinteennao dhanba waa ixsaan cibaadadaada ixsaan baa lagaa rabaa mucaamaladaada ee naftaada ixsaan baa loo rabaa waalidkaa ixsaan baa loo rabaa bulshada ataqaan ixsaan baa loo rabaa in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed